rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu baabu sawmi taطawuci wamaa nuhiya can sawmi waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah baabu sawmi taطawuci sunnada soonkeeda axkaamta kusoo aroortay ama axkaamteeda cadayntiisii oo u baabyahay iyo wamaa wixii nuhiya canhu nuhiya la reebay can sawmi wixii soonkiisa la reebay ama soonka sunnada ah axkaamta kusoo aroortay ayuu u baabyahay baabkan <coughs> axkaamtii siyaamka marku kasoo hadlay wixii waajibaada ayuu hadda wuxuu usoo galay soonka sunnada iyo maalmaha in la soomaa layska reebay can abi qataadata alansaariy radia allahu canhu abuu qataada waxaa laga wariyey alxaaris ibnu ribciyi ayaa la layihaha magaciisa alxaaris ibnu ribci alansaariy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka su'ila can sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda ayaa la su'aalay qaala waxa uu yidhi yukafiru sanata almaadiyata sanadii tagtay ayuu dhaafaa iyo walbaaqiyata iyo midda eh, socoto iyo midda marka baaqiga ah sanadkii hore iyo sanadka socdo ayuu marka haray ayuu dhaafayaa ayaa lagu dhaafaa dunuubtiisa wa su ila waxaa la weydiiyey can siyaami yawmi caashuuraa maalinta caashuuraa ee bisha muxaram ay tobanka tahay siyaa soonkeeda ayaa la su-aalay fa qaala waxa uu yidhi yukafiru sanata almaadiya sanadkii tegey ayuu dhaafaa dunuubtii yani sanadkii tagtay ayaa lagu dhaafaa sanadkiisa wa su-ila can sawmi yawmi litnayni maalinta isniinta soonkeeda ayaa la su-aalay qaala waxa uu yidhi daaka kaagaasi yowmun maalin weeyaan wulidtu fiihi la idhalay oo buciftu fiihi la isoo bixiyey dhexdiisa ow amase unzila la dejiyey calaya aniga korkeyga fiihi maalinkaa dhexdiisa ayaa qur-aanka iyo waxay lagu soo dejiyey rawaahu muslimun xadiidka muslim ayaa wariyey xadiidkan marka dhowr soon ayaa lagu sheegay oo sunnaha midka koowaad waa sawmu yawmi carafa maalinta carafa soonkeeda laba sano dembigeed in lagu dhaafo ayaana lagu sheegay sanadkii tegey iyo midka baaqiga ah marka sanadkaa tegey iyo midka marka eh, socdo ama eh, eh, midka dhiman waxaa weeyaan laba sano dembigood kan tegey iyo kan soo socdo marka lagu dhaafaayo kan soo socdo dembi aan la gelin see loo dhaafa haddii la yiraahdo macnuhu waxa uu yahay ka qofka tawfiiqaa la siinaa dembi ilaahay inuusan waafajinin oo wiqaaya yani dunuub ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siinaya marka eh, waxaana laga qaadanaya inuu ka fadli badan yahay soonka maal eh, yowma cashuura oo tan yowma carafa inay fadli badan tahay maadaama laba sano iyada loo sheego waxaa kaloo iyana laga sowma yowmi carafa marka yow sunno u yahay dadku laba un waay maalinta carafa la joogo nin xaaji oo carafo taagan iyo keyrkiis nin aan carafo taagnayn oo isaga aan xaj ku jirin cidda loo sunnaynaayo waa midka aan xaajiga ahayn waa hayru lxaaji waa xaajiga keyrkiis waa midka marka inuu soomo sunno ay u tahay leanna nebiga caleyhi salaatu wasalaam maalintii carafo uu taagnaa dadkaa ku murmay ma sooman yahay mase ma soomanaa lagu murmay haween marka asxaabta kamida ayaa waxay qaaday marka eh, haruub ayay marka biyo ama caano ayay marka intay ku shubtay ayay nebiga u dhiibtay nebigana waa qaatay baa cafay meeshaas marka waxaa laga ogaaday rasuulka sala allahu alayh ali wasalama yowma carafa inuusan soomin ayaa la ogaaday saa darteed culamada badankood waxay ku tageen xaajiga marka laga reebo sunna u yahay soonka amaa xaajigu isagu sunno uma aha inuu soomo sababta waxay tahay waxaa isaga loo isaga aan u soomaynin eh, inuu ugu xoogeysto wuquufkaas iyo ducada iyo yani xaalo camalka uu ku jiro ayaa xoog la siiyey sababtoo ah hadduu soomo waa daciifa ah qof hadduu daciifana ducadii iyo dikrigii tabar uma haayo meeshana meel kulayl badan wey aad isma laha culamada laakiin qaarkood waxay ku tageen marka bacd alculamaa ninkii asaga awood u leh inuu hadduu soomo inaysa dhib lahayn xadiid marka sowma macraf inaan la soomin sheegaayo oo dacf ku jiraa jiro laakiin nebiga unbaa laga qaadanaa sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma soomin markii uu carafo taagnaa ka bacdi culamaa iyagu marka waxay ka dhigeen marka qofka istidaacadiisa iyuu ku xiran yahay dheen xaajiga laftirkiisa waa soomi karaa lidalika cadaa ibn abi rabaax xilliga qabowga waa soomi jiray asoo carafo taagan xilliga kuleylkana ma soomi jirin oo arrinta isaga cilladuu fiiriyey cilladu waxay tahay buu yidhi in qofku xaajiga fursad la siiyo ducada marka fursad loo siiyo khulaasat lqowl ninka xaajiga inuu soomo waa laga fiican yahay inuunan soominaa fiican oo uu ducadaas iyo marka ku dadaalo iyo tadarucaas iyo dikriga maalintaas marka qofka xaajiga sunnada u ah inuu la yimaado maxaa yeele salaadii xataa isaga inuu isku dara ayaa inuu jamciyo ayaa loo ruqseeyey qofka xaajiga ah oo duhur iyo casriba u jamcinaa waktiga duhurka ayuu salaadii duhur iyo salaada casirba uu tukadaa si ou wakti dheer uu ducada ugu helo oysan salaadba usoo kala dhexgelin marka waa xilliga duhurkaa duhurna tukanay casirna ku daraysaa saad markaas wuquuf u samayso ood yani istaaj qasab maahan waxaan unucay tahay saad markaa duco u gasho qoraxda inay kugu dhacdaa la nacam maxaa yaele cumrigaagaba maalinta aada ku leedahay ilaaha og inaad maalin kale haleeleyso iyo in kale marka meel kale oo carafo lagu sameeyana wuquuf lagu sameeyana adduunyada ma jirto saa daraaddeed marka qofku inuu soonka iska daayaa fiican maalintaas haduu xaajiya hadduusan ahaynna de fadligaas weyn maadaama uu ka tegay inuu ka faa-iideysto sawmu yawmi carafa maalinta carafa soonkeeda ila can siyaami yowmi caashuuraa maalinta caashuuraa soonkeedaa la weydiiyey caashuurada waa maalinta bisha muxaram ay toban tahay muxaram waa bisha koowaad ee bilaha islaamka bisha muxaram kow marka ay tahay soomaalida zakay u taqaanaa bishaa marka muxaram la yiraahdo ko tobankeeda ayaa yowma cashuuraa culimada qaarkood waxay dhahay yowma cashuuraa waa maalinta sagaalaad yowmu taas ayaa laga wadaa qaaraa culimada dhahaayo laakiin qowlkaas qowl marjuuxa oo ibnu cabbaasaa laga wariyaa maalinta ay carafo dhalato ko tiri sagaal subax sagaalaad soon kusoo waa beriisuy laakiin yowma cashuura sida loo badan yahay magacana laga ishtiqaaqay waa maalinta toban muxaram sayna marka jaahiliyadii waa weynay jireen quraysh xilligii marka eh, xilligii jaahiliyada maalinta muxaram tobanka uu yahay way jirta quraysh iyadoo marka u yeelayso waa maalin ay weyneeyaan oo kacbada ay marada ku daboolaan oo marada madow oo kacbada la oo maalinta yowma cashuura ay saari jireen kiswatulkac baa la yahay kiswatulkacba ayay samay jireen maalintaas waana soomi jireen marka soonka yowma cashuura hore loo aqoon jiro bu nebigu markuu madiine usoo hijrooday waxuu arkay yahuudda oo soomayso markaasu wuxuu yidhi waa wey markaasu wuxuu yidhahdeen waa maalinta nabi muuse ilaahay badbaadiyey subxaana wa tacaala fircoon cadowgeenina oo halaagay markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum annagaa muuse idinkaga owleysan markaasuu nebiga amray in la soomo ogow weli hore waa u jiri jir maaha wax maalinkaas uu bilaabay nabiga maaha yahuudi ka ou ka arkay bal nebiga inuu soomi jiro caaishaa sheegtay xadiis bukhaari ku sugan kuwaa marka waxaad arkay ku dhahaya marka yahuudda marka haddii la yidhaahdo waxaan aad samaynaysaan ixtifaalulmawlidka iyo nasaarada ayaa nasaaraduba waa waa xusaan nabi ciise maalintou dhashay kuleeyihi oo nasaara in lagu dayda maa banaan ayaad leedahay markaasay kuleeyihiin oo nebiguba soo yahuud kuma daya nebiga yowma cashuura nabiga yahuud kuma dayanin sala allahu aleyh ali wasalam hortoodaw soomi jira xadiidkii bukhaari kusugan feeri oo yawma cashuura waxay ahayd maalin quraysh ay soonto wa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam yasu wax sunada ilaahay ka indhatiray subxaana wa tacaala markaas yahuudi bay diin iyo kirishtaanay diin u dooneen kirishtaan inaan khilaafno iyo yahuudaaba nala faray farayba asallanba asalku wuxuu yahay in diinka lagu khilaafo taasaaba asal ahayd maalintaa marka ilaahay badbaadi way kuleeyiin marka nabi muuse maali badbaadidiisii haddii sidaa loogu farxay annaguna in nebiga dhalashadiisa aan ku farxno ayaa la rabaay oon ixtifaalno ayb haddii xataa lagu qabtaba taas macnahaas nebigu waa soomee maa soontid labayo tobanka rabiicil awel maadaama adaa marka run sheegaysa midda labaad waxay tahay meeshaasoo kale hadii eh, waxaa uga dhow qiyaaska waxaa uga dhow maalintii nebiga uu soo hijrooyey sababtoo cadowgiisa ilaahay kasoo fakiyey nabi muusena cadowgiisa ilaahay ka badbaaday maalintii hijrada maxay usoo soomi waayeen bishii nabiga uu soo hijrooday maxay usoo maxaa loo soomi waayey cibaadaadka qiyaaska noocaas oo kale ah lama raba in la geliyo nabigu haddownanba ixtifaalin labiyo tobankii rabiicul awal annakana ma ixtifaalay nebiganba waxaan uga dayanaynaa ka tegista uu ka tegay ayaa nebiga uga dayanaynaa sala allahu aleyh waali wasalam yowma cashuura nebigu macnahaas u soomay awalna waa soomi jiray markii dambena markii la yidhi marka yahuudu yahuudu yahuudu way soontaa ayuu nebigu mukhaalafu sameeyey oo wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna ataasica wallee sanada soo socda haddaan noolaado yidhi sagaalaadkaan soomayaa yani wuxuu ka wadaa sagaalka iyo tobankan isku soomayaa si yahuudda aan u khilaafo marka meeshaas waxaa ku jirto iyadana faa-iidaa ku jirta faa-iidada waa maxay shayga xataa ay yahuudu samayso haddii annaga naloo jideeyo oo sharcigana naloogu jideeyo sifadan ku khilaafay masale in lagu baraarugo u baahan soomu yawmi caashuuraa nebiga annaga waa noo jideeyey yahuuduna waa soomi jirta see la yeelaa marka ma soonkaan uga tegaynaan uga tegi mayne qaabka ay u soomaanaan ku khilaafayno oo annagu marka sagaalka iyo tobankaan soomayna si ay usoo xasisho annagii iyo ayagii farqiga usoo xasilo ma fahamteen marka meeshaas waa wixii jiray waay shaygii jiray oo sharcigeena ku sugnaa ayaa nala amray qaabka inaan ku khilaafo qaabka wax aan sharcigeena kamid ahayn isaga iska bedayay warkiisa oo yahuudu ay diinkooda kusoo darsatay sababto waxyaabaha yahuudu waxyaabaha mushaabahaadka keenaya saddex nooc wa wax yahuud diin ahaan loogu jideeyey oo annaga nalaga reebay waa jiraan ogo yahuud maalinta sabtiga inaysan shaqaysaninaa la amray oo yowma sabti inay nastaanaa la amray annaga waa ku khilaafaynaa cudurkaas iyaga diinka u ahaa inaan gaar marnaa nala amrayo anagu aan sabtiga aan maalin aan ciid aanan ka dhiganin ayaaba nala amray waxna waa wax diintoodaba aan kamid ahayn iyagu ay kusoo dareen wixii jiradkooda ay kala imaadeen in lagu khilaafo min baadi owlaa waay soo maa haddii kii diintooda ka mid ahaaba lagu khilaafay wax diintoodaba aan ku jirin in lagu khilaafaa waaba boqol waa kasii daranta maxaa soo haray marka wax diinteenna aysan sheegin in toodii ay ahayd iyo in kalena aan laga warqabin taasoo kale see la yeela in lagu khilaafo asalkii waxyaaba anagu sharcigeena si gaar aan ah naloo farin oo aan nala dhihin waxaas iyo waxaas yahuud ku khilaafa nalama dhihin yahuudoo shicaar oo u yahaan aragnay mana ognin wixii ay diintooda kusoo dareen inuu yahay iyo toodii inaysan yeelayn asalku waxay tahay in lagu khilaafo man tashabbaha biqawmin fawa minhu alimaam axmed ibn xambala ah waxaa la weydiiyey dacash nimanka huluudda ay qaadan jireen oo dhulkaas hindiya laga keeni jiray oo hindida shicaar u ahaa ayaa la weydiiyey ma qaataa baa leyi markaasu wuxuu yidhi hadyu nabiyinaa khayrun min hadyi fulaani nabigeena hadyigiisaa ka khayr badan yii hadyigii hebel ninkii baaniyaalka ahayo hindiga nabigeennaa ka fiican yii sala allahu aleyh ali wasalam markii dambe wuxuu yidhi musqulaha in lagu gala dhib malahi yani musqulaha ay isaga gala laakiin maya si kale maya ha ku aragoonin wy sababta waa macay yani waxaa la diidaa shaygaan hadda ma ree sharcigu ma reebin si cad yani waxaan ujeedaa mansuus ma ah laakin wuxuu ka istinbaaday man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum qaacido mutarida guud weligaa naa marka wixii gaala u khaas noqdo oo muslim aan lagu aqoonin oo markii la fiiriyaba laisleey warkanma maqoladii marka bilaayaheedo gaalada ahayd miya la isdhihi karo waa in lagu khilaafo gaalo shicaar u ahna inaan ku khilaafo masaladan marka waxaa aada u faahfaahiyey sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa layraa iqtidaau siraat almustaqiim mukhaalafata asxaabi jaxiim kitaabka waxau ugu magac daray jidka toosan oo la qaadaayo waa in gaalada la khilaafo iqtidaau siraat lmustaqiim mukhaalafatu asxaabi iljaxiim toosnaanta jidkeeda qaaditaankeeda gaalada khilaafkeeda la khilaafo ayuu ku imaanaya inaad jid toosan qaado waa inaad jidka asxaabuuljaxiim ka tagto waa ihdina siraada almustaqiim kadib maxaa la yihi siraada aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin yahuud iyo nasaare jidkooda jidaan ahayd dadkii ambiyada ahay jidkay mareen ilaah lagu toosiy mar walba salaada tukanaysa aada marka waa waa arrin marka aada iska iskale taas marka sagaal iyo tobana marka la soomaya si nimankaas loo khilaafo hadday dhacdo marka maalintii sagaalka waa iloogi tobankiiaad soonta kow iyo tobanka in lagu daraa waa fiicnaanaysaa marka haddii cilada la fiiyo sababto yahuud in la khilaafa mar haddii sagaalkaa fiican oo sunadu ay tahay waa hilmaamay toban iyo koo iyo tobanka marka xadiidkaas lain cishtu ilaa qaabilin sanada soo socoto haddaan noolaado sagaalkan soomaya ayaa culimada qaar waxay u fahmeen tobankiibaanba soonka kasoo raraya rarayaayo sagaalkan ka dhiga laakiin macnuhu sidaa maaha sagaalka iyo tobanka nebigu marka dambe uusan noolaanin sanadii ku xigta waaba dhintaba intaan la gaarin wasuila nabiga waxaa la weydiiyey can soomi yawmi itnayn maalinta isniinta soomkeeda marka nabiga isniinta waa soomi jiray markaasu wuxuu yidhi daaka yawmun wulidtu fiihi waa maalin lay dhalay oo bucistu fiihi la isoo bixiyey waunzila caleyhi fiihi layuna soo dejiyey wa <coughs> marka soomka isniinta isaguna waa fadli baday isniinta iyo khamiista sooma khamiistana axaadiista qaar waxay leedahay acmaasha ayaa la rafciyaa oo la kor yeela ilahay loo kor yeelaa marka iyadoo marka camal fiicani qofka uu wato in la kor yeelaa fiican soo camal fiican ku dhex jiro in loo kor yeela camalkiisa yawm lithnain wa yawm alkhamiis isniinta nebigu wuxuu ku cileeyey laakiin maalintii dhalay waayo marka nebigu isniin walba ayuu soo jiray xukunkana dabcan cilada oo wato iyo yani iyo wasfiga ku xiran waa in la ilaaliyo halkaan nagada waxaa noogu qoran isniin walba inuu sababta uu isniin walba usoomi jiro inay ahayd ku shukri noq alla uu ku shukri noqaayo maadaama uu alle maadaama nebigu uu dhashay sala allahu alayh waali wasalam isniin ma looga qiyaas qaadan karaa bisha rabiicul awal labayo toban markay mawlidkan sanawiga ma looga qiyaas qaadan karaa maya sababtoo kanna waa usbuuc kanna waa sana maa midka usbuuca samaysa dadaad sunnaha nabigana aada jeceshahay middan labaad waxaan kaloo looga qiyaas qaadan karin soonku nebiga wuxuu ku xiray maalinta sooma soonka nebiga muxuu ku xiray maalintuu ku xiray waa maalinta isniinta ah lagu xiray mawliidkan sanawiga maalinna isniin sanadna isniin uu noqona sanadna talaada u noqona hay maanta iyadoo talaado la dabaaldegaayo xadiidkaana la akrinaya ka dacda markaasa waxaa lagu leeyahay daaka yawmun wulidtu fiihi o nebiga de nebiga isniinaa la dhalay maalin daaka isku ishaarahan muxuu ku dhacaa yo ku dhacaa yawma isnayn ku dhaca adiga talaada dabaaldeg ku jirta marka waxaan isla in ma maxaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam talaada ma usa soomin isniintuu soomin isniintiina in la dhalay ayuu sheegay haddii laakiin maalin talaada iyo maalin arbaca iyo maalin khamiis iyo maalin jimca aad dabaaldegaysa maxaa marka dabaaldegaaguna uu sanawi yahay oo usbuuci uusan ma laysku keeni kara nin un markuu waxwaayo xagga u ordaa mar xagga u ordaa mar xaggay u ordaayaan haddii meel laga soo bixiyo waxay kuleeyihin haddana may laqad mana allahu cala lmu'miniina idbacat fiihim bal bifadlillahi wabiraxmatihi wax aan dan iska gelin ayaa laysku dhex qasa qaarkood waa kasii dareen waxay dhaheen waagan waxaa laysku waafaqsanaa cala alaqali mukhaalif iyo muwaafiqna an waxaan arki jiray iyadoo war uusan ka taagnayn mawliidkan la ixtifaalaya yaa bilaabay nimankii cubeydiyiinta la dhihi jiray ama faatimiyiinta ama qadaaxiyiinta saddex magaca waa loo wada yidhaahaa cubeydiyiinay culimmada badanaa weliba u yaqaaneen ama faatimiyiinta masar xukumi jirtay ayaa bilaabay khilaafka ma taagnaa jiri gadaal dambaan waxaan maqlaynaa nabigayaa bilaabay sala allahu aleyh ali wasalam mawliid yaa bilaabay rasuulkaada ixtifaalay hadhow nagu soo koray shan iyo tobankan sano dambe dadka xoogaa in adeygiyaa zaa-id noqonayo mar walba alle rasuulaa lagu diiranayo hadduu nebigu bilaabay intaasoo qarni asxaab iyo taabiciin iyo taabicu taabiciin ma ka tegi lahaayeen nebiga aley maray inay culmadii watigii eh, culmadii joogta xilligoodi inay ku ijmaaceen nimankaas inay yihiin zanaadiqo diinlaawayaal waxay dadka ugu soo marmarsiyoodeen inay yihiin aalubeyt inay jecel yihiin rasuulka iyo cali iyo faadima inay jecel yihiin ay dadka kasoo galeen laakiinse nebiga waa necbanaayen filxaqiiqa sababtoo ah sunadiisay necbanaayen qaahira waxay ka mamnuuceen bukhaariga iyo muslimka in lagu akriyo nebigaan jecelnahay waxay umad ku dhigeen siyar aclaami nubalaa albidaaya wanihaaya ibn kasiir uli akri kutub taariikh akri cubaydiinta waxay culamo ku dhigeen oo yaabaysan haddaad aragtaan intay dadka culummada ay qabtaanay gaalo intay u dhiibaanay dhihi jireen saliid karkaraysa ama biyo karkaraya ku riday dhihi jireen culamada muslimiinta macruufe ilaa culummadii ay u dhibaato loo dhibaato geliyey nin waxaa jira la dhihi jiray abu yaziid alkhariji nin khawaarijta ka mid ah abu yaziid la dhihi jiray ayaa dhulkan maqrib alcarabi bu maqrib dhulkan maqrib leeraayo joogi jiray nimankaas cubaydiinta dawladoodu jabhad ku ahay oo duurka u geli jiray oo kasoo horjeeday culimmadii dhammayd waxay raaceen ninkaas labadii dhibaa laysku fiiriyey khaarijigan dhibkiisa iyo cubeydiyiin dhibkooda yaa daranaa leey kan inaan raacnaa roonaa le marka intaan waxaas diinlaawayaalka raacna markaasay kuwaas raaceen eh, culimadii abu abuyaziid ay raaceen siyar aclaamka kafee jusaska dambeo shan iyo toban meelahaas ayuu ku sheegaya isaga naftirkiisa khayrbeelo ah abuyaziidka markii uu guulaystay oo ka adkaaday magaalo oo uga adkaaday ayuu tartiib uga soo baxay marka ciidankiisii ka soo baxsaday kuwan hala baabi'iyo yiridaa cubeydiyiinta iyo culimmada isku daayaa la baabi'iyey dadkii marka xarbi dagaalkiiba uga soo baxay markaasuu imaamu dahabi uu yidhi alkhawaariju cibaaro cajiib lahu leeyay imaamu dahabi wuxuu yidhi alkhawaariju acdaau lmuslimiin wlcubaydiyuuna acdaa llahi warasuulih nimankan faadimiinta cubeydiyiinta alle rasuule col layihiin ay cadow ku yihiin amaa khawaarijta muslimiintay cadow ku yihiin waa muslimay dilaan kuwaana muslimkay dilaan kuwaana diintayba cadow ku yihiin yaa daran marka labadoodan kan alle rasuul cadow ku aha daran saa marka fahamtamarka niman noocaasay ahaayeen aad u xunxun oo marka waxa marka waxaan looga dayana waa nimankaas culamada saas ay ka rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriye an abi ayub can abi ayub alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh ali wasalama qaala rasuulka waxaa laga weriye inuu yihi man saama ramadaana ramadaan qofkii soomo tuma markaa dabadeed atbacahu raaciyo sitan lix oo min shawaal shawaal ka mid a ah kaana ka siyaami dahri kaana wuxuu ahaanayaa qofkaas yani sawmuhu kaana sawmuhu sawmkiisu wuxuu ahaanayaa ka siyaami dahri zamanka oo dhan nin soomayo sanadka oo dhan nin sooma ayuu udhigma soonkiisu wuxuu ahaanayaa sanadka oo dhan soonkiisa rawaahu muslimun xadiidkan muslim baa weriya xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa lixda shawaal bisha shawaal ee soo socoto lix maalmood oo laga soomaayo fadliga ay leedahay sababta waxay tahay soddon markaad ramadaan soo soonto lixna aa ku dartay waa meeqana waa soddon iyo lix maalmood soo maa alxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasano toban toban jeeraa la laalaabaa marka soddon iyo lix toban jeer laalaab saddex boqol iyo lixdan soo maa sanadkuna waa saddex boqol iyo lixdan maa badanaa sanadka saddex boqol lixdan iyo ka yar uu noqdaa sanadka qamariga midkan shamsigana iyo lixdan iyo afar meelahaasu noqda marka nin sanadka o dhan soomayo saasoo u noqday marka sanadka o dhan nin soomay oo kale xadiidka marka sita shawaal lixda maalmood oo shawaal fadliga ay leeda see loo sameynaa marka markii ramadaan la furo oo la ciido hore maa laga bilaabayaa haddii hore laga bilaabay iyo haddii dhexda laga bilaabay iyo haddii maalmo kala duwan la soomo lix maalmood unbaa nebigu u jidiyey sala allahu alayh wasalam inay isku xigto shardi maaha sababto uma atbacahu sita min shawaal ninkii ramadaan sooma lix shawaalana raaciyayo marka raacintu maaha tartiib inuu marka isku wada daro qasab maaha lix maalmood oo shawaalka kamida ah inuu soomo hadduu rabo fadiilada xadiidka marka imaam maaliga diidi jiray wuxuu yihi lixdan maalmood wax ahlu cilmi oo beledkeyga oo sooma ani ma arag buy ma arg saa darteed isagoo marka ma sunneeyo lixda maalmood oo shawaal laakiin hadduusan isagu arkin ama ahlu aysan soomi jirin xilligaas ama inay soomi jireenaa la arkaa isaga oosan arkin dadkii kalea soomi jiray muslimiinta kale eh, ayaa jideeyey ayaa soomi jireen midda kale nebigaa soomay sala allahu alayh ali wasalam waana nebigaa jideeyey calayhi salaatu wasalaam marka madhabkaas waa looga raajixsan yahay imaamu maalik xadiidka midda kale kaana ka siyaami dahri culamada qaar waxay u daliishadeen in qofku ou sanadka o dhan uu soomo inay fiicanta sababtaa waxay dhaheen shayga iyo waxa lagu shabahayo shayga lagu eh, shay manaa shayna shayna isagaa wax lagu shabahaa waxaa jira maogtahay mushabah iyo mushabahun bihi wax la shabahaayo iyo wax isagu wax shabahayo shayga la shabahayo ayaa fadli badan soo maha mar walba hadda marka halkan waxay yidhaahdeen lixda shawaal soonkeeda waxaa lagu shabahay siyaamu dahri siyaamu dahri inuu fadli badan yaha laga qaadanayo saa darteed inaad sanad oo dhan iska soonto waa fiican tahay laakiin hadalkaas saxeix ma aha sababta waxaa noo imaan doonta nebiga inuu yidhi ninka dahriga oo dhan soomaayo laa saama walaa aftara mana soomin mana afurin waa laga fiican yahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi soon waxaa ugu fadli badan sawmu daawuud in maalin la soomo maalinna la afuro ninkii maalin soomo maalinna afuro sanadka nuskiisau soomay soomaa nusnama uusan uusan soomin saa darteed siyaamu dahri maaha in marka l xadiidkan marka maxaa laga macnaynaa macnaha xadiidka laga macnaynayo waxaa weeyaan yacni haddii sanadka oo dhan la soomi lahaa ay bannaanaan lahayd arrintaas in sanadka oo dhan soon loogu jiido ajriga laga heli lahaa iyo waxaa isku dhigmo ramadaan iyo lixdan bil waa la isku dara macnuhu saas ayay u dhacaya wadaratan marka haddii sawmu dahri la ruksay lahay oo sunno uu ahaan lahaa ajrigii la heli lahaa iyo kanaa isku dhikanaan lahaa macnu saas alimaam ibnu lqayim zaadulmucaadka saas u tawjiihiyey ibnu xajarna waa ku raacay fatxulbaariga ee meesha maa macnuhu inuu yahay siyaamu dahri hala sameeyo wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yihi maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu yawman maalin soomaayo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdeeda ku soomaayo yani fi jihaad maa min acmaamin cabdin addoon ma jira yasuumu soomaayo yowman maalin fii sabiili illaahi jihaad isagoo ku jiro ilaa haddii uu jiro baacad allahu alla waa fogeynayaa bidaalika soonkaa darteeda bidaalika alyawmi maalintaas soonkeeda darteed can wejhihi wejigiisa wuxuu ka fogeynaya annaara naarta sabciina khariifan toddobaatan dayrood yani toddobaatan sano toddobaatan sano in loo in la socdo ayuu alla wejigiisa naarta dheeray manaa si naar arki maayo warkiona soo koor muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen walafdu limuslimin lafdigeena muslim baa saar xadiidkan marka fii sabiilillahina maxaa laga wadaa haddii la ilaaqo fii sabiilillahi jihaadka unbay ku dhaceen gaalada in layska dhiciyo gaalada marka layska iska dhicinaayo lala dagaalayo oo gaalada jihaadka lagula jiro ayaa fii sabiililah ay ku dhacay mar walba waa qaacida caama way taas u qaada marka qaacidadii ibnu cumaraa nin u yimid markaasu wuxuu yidhi aabbahay ratibow ka dhintay wuxuuna u nadiray fii sabiilillahi ratigan fii sabiilillahi ku daray waxaa ii yimid oo yidhi cabdullahi ibnu zubayr radia allahu canhu cabdullahi ibnu zubeyr makay madiino ka tali jiray isaga iyo laakiin waxaa ishayso jiray isaga iyo nimankii abowiyiinta ahaa markuu mucaawiye dhintay yaziid uu ku wareejiyey mucaawiye xilka wiilkiisa marka yaziid muddo yaroo madax ahaa yaziid markaa kadib kii ka dambeeyaa qabsaday cabdullahi ibnu zubayr markaasna makiy madiino qabsaday wuxuu yidhi aniga halkaan makiy madiino anaa ka talinayo nimankaas reer beni umayana shuqul aan kuleeyahay ma reer beni umaya marka uu ku baxay aa ku baxay reer bani umaya marka ciidan ay soo diyaariyeen marka halkaas iyo xijaaz soo aado ciidan maki dhankan iyo xijaaz soo aado oo magaalo labadaas magaalo qabsado oo cabdullaahi bni zubayr gacantiisa ka saaro ayay soo diyaariyeen waqcadii waqcatulxarra waatay dhacday taariikhdana ku cad markaasaa xilligaas ahayd marka ibni cumar marka la weydiinay ninkii marka wuxuu yihi cabdullahi bni zubayr baa wuxuu leeya war ratigaaga isii aniga anaa fii sabiililahi ku dagaalamaaye nimankaanan isaga dhicinaya isii ratay markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi yaa bunay ibnu cumar waxaas waa kasii horjeedi muslim iskhilaafsan oo iska horjeeda markuu arko midna ma raaci jirin keligiisuu gaar uga baxsanaa jirin waagay iswaafaqaanna baycada waa si kii adkaado xoog bato oo muslimka oo dhan madax u noqdo baycada waa u dhiigi jira yani sida fiican zamanulfurqa inaan cidna ninba meel dow ka taliyo cidna adigo madaxa ka dhigan markaasaa waxaa dhacday marka wuxuu ay bunay wiilkaygiio fii sabiilillaahi waa gaalada marka lala dagaalayo fii sabiilillaahi waa muqaatalatu lkufaar gaalada marka lala dirirayo haddaad aragta gaala lala dirirayo ratigan geeyi amaa haaulaa yidhi kuwan inamaa inamaa yuqaatiluuna waa dagaalamayaan biayihim ya'hudu daadi ama waxay u dagaalamayaan yii yani midkood kan tiim baraha midka tiim baraha qaadanayo ayay ku darirayaan yani madaxtinimay ku dagaalayan oo ka wada ila tiim baraha ma ogtahay waxaa wax tiim inay ninkii madax noqda soo marka nimankan daabic iyo tiim baray ku darirayaan iska dhaaf midna raac dabcan cabdullahi ibnu zubayr saxaabi buu ahaa haddana laakiin qofka saxaabiga wuxuu istusi karaa in meeshaanu khayr ku jiro waana agmarsanaa karaa khayr isaga waa mujtahid hal ajaro leeyahay ugu yaraan hadduu siiyana labo marka mas'aladan asxaabta isku khilaafay cabdullahi ibnu zubayr hadduu saan yiri ibnu cumarna oo sidaa yiri nusuusta ibni cumar in taageeri ibn cumar ala raacay saxaabigana la nuqsaamin maayo sababto ah waa ijtihaada ijrigiisu leeyay markii dambena ijmaacaaba ku guntamayo inaan dawlad jirto oo muslima inaan lagu bixi karin ijmaaca ku guntamay ibnu xajar tahdiibu tahdiibkuu kusoo raraa meesha la yiraahdo tarjamada alxasan bnu saalix ibni xay mar haddii la ilaaqo waxaan uga socday jihaadkay ku dhaceen idan xadiidka macnihiisa waxuu noqonayaa marka addoon ma jiro soomaya maalin isagoo waddada alla ku taagan oo jihaad ku jiro addoon jihaadkii iyo soonkii jamcinaayo ma jiro ilaa ilaahay toddobaatan sano meel eh, ayuu wejigiisa jahanam ka fogeynaya taasaa laga qaadanaya xadiidka lidaalika imaamu lbukhaari wuxuu ku keenay xadiidkan kitaabu ljihaad wuxuuna baab uga dhigay baabu fadli sawmi fii sabiilillahi soonka jidka alle iyadoo lagu jiro oo la jihaadaayo la soomo fadliga kusoo arooray cadayntiisiiba u baab yahay buu yii markaasu wuxuu keenay abuu dalxa inuu ku soomi jiray isagoo soom isagoo jihaadka ku jiro inuu soomi jiray xilligii rasuulka qaswo markii la aadaba waa soomi jiray markii dambe hadduu xilligii markii dambe uu iska eh, jihaadku markaa markuusan ku jirinna waxaa weyaan marka eh, waxaa laga yaabaa inuu marka marar dhif u soo yijiyo imaamu lbukhaari fiiri marka fiqigiisa meel kalena wuxuu ku keenay isla baab dhowr baab ka hor baabu man ikhtaara algazwa cala sawmi an sawmi ninkii jihaadka doorto ka doorto soonka lama tarjamo waxaad moodaa in iska soo horjeedo midna wuxuu yidhi fadliga kusoo arooray in la soomo iyadoo jihaad lagu jiro tan kalena wuxuu yidhi ninkii jihaadka ka doorto soonka oo jihaadka gala isagao an soomin markaasu wuxuu keenay ujeedaa eh, xadiidka eh, abu dalxa xadiidkiisa markaasuu keenay anaa kala hormariy cafwan qisada abu dalxa waxay ahayd markuu nabiga la jihaadayo jihaadka oo la jiro ma unan soomi jirin marka kale oo aan jihaadka lagu jirin wax ka soon badan ma jirin aarkaasuu keenay buhaari markaas see loo jamcinaa marka labadan waxaa lagu jamcinaa soonku qofka mujaahidka ah hadduusan ku daciifaynin waxaa fiican inuu labadaba isku daro soon iyo jihaad inuu isku daro hadduu laakiin ku daciifaayo kee la dooranaa labada cibaado jihaadkaa la dooranaa markaas ma garateen casharkii horena ku sheegay haddaa xasuusataan waxaa fiican in marka qofku uu cadowga ilaahay u xoogeysto si uu cadowga ilaahay madax uga garaaca haddii laakiin uu yihahdo waa sooma nin walba uu soomo ducadoodu waa ka adkaana muslimiinta hadhowna meel lagu sooma lama hela ile cibaadada meel lagu sameeya ubaahantaa sooma saas daraaddeed marka fiqigu wuxuu ku jiraa haddaad karti u leedahayna labadaba isku dar sida fiican wey haddaadan karti u leedahay iska daa soonka jihaadka gal soonka dib kasoo qallay ka waajibkaaba saas saa lagu leeyahay riwaayo iyadu marka sii kala soocaysana waaba jirtaa oo Eh, iyada marka dhahayso eh, muraabitka ku qeydayso naam oo fawaa abi daahir adduhali abu daahir adduhli fawaa waxaa ku jirtay wuxuu wariyey sanadkiisu ku wariyey min xadiidi abi hurayra nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi maa min muraabitin yuraabiu fii sabiili illah fayasuumu yawman fi sabiili illah xadiidkan markaas ilaa baacad allaahu can wajhi sabciina xariifa muraabitka xataa waa soo gelaa marka muraabid waxaa layihaha ninka heeganka ku jira dhufaysuu ku jiraa cadowgiiyo furuntiiu taagan yahay cadowgiiu diyaar u yahay hadduu soo galo inuu la dagaalo kaasowna nin jihaad ku jira oo kala wa ay muraabid ma jira haddana sow ku daraa ilaa fadligiisu saas weya toddobaatankan khariif waa waa waa afarta fasal afarta xilli mid kamid a waa dayrtooda marka hadda laakiin dayr looma jeeda sanadaa loo jeedaa dabcan toddobaatan sano waa macluum maxaa marka sanadka dariigta keliya looga soo qaatay waxaa looga soo qaatay layiraa xilli timirtu ay soo go-do maadaama marka xilli barako badan oo khayr khayr oo ku jira yani yani halga xagga beeraha iyo marka tacabku xilli u fiican ay tahay ayaa min baabi atafaa-ul iyada ayaa marka loo sheegay xadiidkan marka khulaasada waxay tahay soonka sunnada iyo jihaadka haddii laysku daro fadliga xsilaayo wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yasuumu inuu soomayo xataa naquula ilaa aan ka dhahno oon iska dhahno laa yufdiru nebiga ma afurahayo wayufdiru waa afuraayo xataa naquula ilaa aan iska dhahno laa yasuumu maba soomaayo wamaa ra-aytu ma arkin rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga istakmala inuu dhammaystiray siyaama shahrin bil soonkeed qadu hor hadda ka hor ilaa ramadaana ramadaan ma ahanin ramadaan ma ahna bil uu khatimay oo soonkeed uu dhameeyey oon ramadaan ahayn ma aragaysid wamaa ra-aytuhu ma aanan arkin fii shahrin bil akthara minhu siyaaman akthara minhu xaggiisa looga badnaan badan yahay siyaaman xagga soonka fii shacbaana shacbaan looga looga badnaan badan yahay ma aanan arkin shacbaan dhexdiisa wamaa ra-aytuhu nebiga ma arkin fii shahrin bil akhara minhu ou ka badnaansho badan yahay siyaaman xagga soonka fii shacbaana bisha shacbaan bisha shacbaan bil ou kasoon badnayna ma aanan aragay jirin muttafaqun caleyhi xadiidkii bukhaariy muslim baa soo saareen walafdu limuslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya shacbaanka in aada loo badiyo soon bisha shacbaan laakiin inaan la dhameynin iyadoo dhan inaan la wada soomeynin saa laga qaadanaya sababto waxay tiri bil ramadaan bil aan ahayn ma aan bil ramadaan wax aanan ahayn ma arkin isagoo dhamaystiraayo soonkiia marka ramadaanka waa dhamaystiri jiray bilaha kale laakiin laakiin bisha eh, eh, waxaan ujeedaa eh, bisha shacbaan inteeda badanuu soomi jiray weliba xadiidkan waxaa aada usii cadaynaya xadiid nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu yihi kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan shacbaan waa soomi jiray nebiga ilaa wax yar ma aha labadan xadiid baana lagu fasirayaa xadiidka abu daawuud oo wariyey min xadiidi ummi salama oo ay tiri anahu kaana laa yasuumu min asanati shahran taaman ilaa shacbaana nebigu sanadka bil ow ramadaan marka laga tago bil ow iyadoo dhan wada soomi jira ma jirto ilaa shacbaan maaha xadiidkaas marka kaana yasuumu shacbaana kullahu shacbaan oo dhan oo soomi jira ay leedahay kanaa lagu fasiraa midkaan midkaan ay leedahay caaisha wamaa ra-aytuhu fii shahrin akthara minhu siyaaman fii shacbaan yani shacbaan badankeed inuu soomi jiray ayaa ayaa lagu xambaaraya iyo midka kaleo muslim uu weriyo kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan tafsiir waa marka wuxuu fasirayaa xadiidkan umu salama ay leedahay shacbaan oo dhan uu soomi jiray marka shacbaan oo dhan uu soomi jiray bimacnaa aktarkiisa w intiisa badan buu soomi jiray cabdullahi bnu lmubaarak tirmidi wuxuu weriyey cabdullahi ibnu lmubaarak inuu yiri lugada carabiga waxaa ku bannaan shayga intiisa badan haddaad samayso shaygaas oo dhan waa sameeyey waa dhihi kartaa masalan bil ayaad waxaad ka soontay todoba iyo labaatan maalmooda ka soomo laba beri aadan ka soomin waxaa ku banaan luqada carabiga sumtu shahra bishoo dhan aan sooma inaad tiraahdo bimacnaa agtarkeedaa ka wada marka laleeyahay marka nebigu shacbaan oo dhan ou soomay bimacnaa aktaru shacbaan ma garateen marka meeshaas ayb shacbaanka marka fadligii inuu marka badiyo xikmada marka nebiga uu soonka shacbaan u badin jira waa maxay culamada qaarkood waxay dhaheen wuxuu yeeli jiray nebigu saddex bil kastaa saddex maalmood oo ka soomi jiray marka xilliyada qaar waxaa dhacaysa nebigu inuu safar iyo jihaad iyo inuu ku jiro ee uu sunnooyinkaas ka tegey rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam maalmihii marka isku ururay maalmihii dhowr bilood ayaa isku ururaysa saddexdeedii beri shacbaanu marka ayuu soomi jiray waa sunnadiisii ka tagtay uu soo qallaynayo marka waxa shacbaan soonkiisa badiyey saas u ay culamada qaarkood xadiis daciifaana kusoo arooray sidaas ayb culamada qaarkood waxay leeyiin nebiga waxuu saa u yeeli jiray xaasaskiisaa shacbaan soomi jiray oo soonka ramadaanka maalmaha ay xayd xayd dartii oo uga tegey maalmaha ay xaydka dartiis ay uga tageen ayay shacbaanka qallay jireen sababta ay u baahi jireen marka waa maxay khidmada nabiga caleyhi salaatu wasalaam u adeegista iyo khidmada nabiga ay u khidmaynayeen darteed ayay u akriri jireen ilaa bisha dambe ay u dhigan jireen qaar baa saas dhaayaceen eh. culamada qaarkood waxay dhaheen xikmada waxay tahay shacbaan uu soomaayo eh, riwaayad waxaa soo arooray shacbaanka in acmaasha la kor yeelo marka taa in camal isagoo sooman in camalkiisa la kor yeelo inkastoo xadiidka kusoo arooray dacfi ay ku sheegeen culamada qaarkood khulaasada aduu shacbaan nebiga intiisa badan waa soomi jiri dadka laakiin hadda maxay sameeyeen ma taqaana bisha rajabo anay soomaan qaarkood shacbaan ma soomaan sababto ama ah haddaad tagaaxuu ku leha rajab fadliha kusoo araa qaar waxay samaynayaan rajab oo dhan iyo shacbaan oo dhan soonkay ku xijinayaan saddex bilood oo sooma iswa dadkaan marka laleeyahay boqol soomo boqol beriyo sooma taas oo kale waxaa weeyaan ma aha sunnada saa maaha sunnada sidaas ma aha bal rajab wax fadliga soo arooray oo nebiga uu ku soomi jiray ma jirto saddexda beriyo un ayaamu tashriiqa ah laga soomaa maahan wax kaleo gaar ma ah culamada qaar kutubo ka alifaa jiro ee rajabka waxaa ka alifay eh, abulkhataab ibnu dixya ibnu dixyat alkalbi kitaabuu ka alifay la yihahdo kitaabu adaai bayaani maa wajaba eh, fii rajab saasoo kale kitaab la yihahdo leena axaadiista rajab kusoo aroorta una jamcina badankeeda inay daciif tahay cadaynaya ayb marka rajabku hadda isagoo shacbaanka in badan la sooma sunadu ay tahay wacan abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi amaranaa rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigaan amre an nasuuma inaan soonno min ashahri bisha halaaata ayaamin saddex maalmood nebiga waxauna faray bisha inaan saddex maalmood ka soonno marka waa amru istixbaaq halaata casharata saddex iyo tobanka wa arbaca casharata afar iyo tobanka wa hamsa casharata shan iyo tobanka rawahu nasaa-iy watirmidiy wasaxaabu lxibaan axaadiis badan baana kusoo aroortay macnahaas oo kale ayaamu lbiid ayaana la ayaam lbiid maalmaha caddada waay habeenada caddada saddex tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka haddaad saddexdaas ma bil walbaa saddexdaas maalin ka daa-imto waxay u dhigantaa adoo sanadka o dhan soomaya lianna saddexda beri waa toban beri oo kale maalinkeeda waa soddon beri adoo soomay wax dhibana male nebigu waxauba jeclaa camalka yah oo la daa'imo jeclaa jira camalkaas yarkaa hadhow qiyaama wax weynu noqona maalmahana marka in la soomo abu hurayrana nebiga waaba la dardaarmo waa kala dardaarmay inuu saddex beri soomo bishii oo ka soomo wacan abi hurayrata haddii marka saddexdan beri aada awoodi weyso amaba aadba ka tagtaba waa banaantaha inaad iska dhaafto saddex beriyo bisha kamid oo kasta oo kugu soo xasilo haddaad saddexda bisha aakhirkeeda ka soonto haddaad bisha awalkeeda ka soonto saddex beriyo kamid adig un bisha saddex beri ka soonto muhiimka intaas laakiin waxaa fadli badan oo ajrigeeda uu sii badan yahay saddex-iyo tobanka iyo afariyo tobanka bisha maxaa xadiid abu daawuud ku sugan baa wuxuu caddaynayaa caaisho ay tiri min kulli eh, eh, nabiga eh, alayhi salaatu wasalaam saama rasuul lah sal l ly slam min awali shahri beri bisha awalkeeda saddexdan beri waa ka soomay saddexdeeda waa ka soomay aakhirkeedana waa ka soomay nin bay u sheegaysa markaasuu taabicigii wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladi jacala almra sacatan ilaahay baa ah, mahadlo yii ilaahaygii arrinta ka dhigay waasac arrinta ilaahay waasac nooga dhigay oo aan nagu ciriirinaa mahadlo haddii awelkii lagaaga dhigay aakhirkii dhaxdii meel walba madaxdaasa fiican xadiid marka macnahaas oo kale wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala wuxuu yihi laa yaxilu lilmar'ati haweeneyda uma xalaalaha an tasuuma inay soonto waa soonka sunnada dabcan liana sawmu tadawacan inaga hadda ku jirnaa wa zawjuhaa walxaal zawjuhaa ninkeedana shaahidun uu joogo ilaa biidnihi isaga idinkiisa maaha naag uma bannaana uma xalaal ah inay soonto ninkeedoo joogo ilaa inuu idma maahan marka daacatu zawj waa waajib zawjka daacadiisu waa waajib soonkaanuna waa sunna ay soomayso daacadka zawjaa la hormariyo marka sharciga uu hormariyo laakiin mas'alada laftirkeeda ninku naabta inuu shay sunno ah oo iska daa uu yihaahdo micitaan sunnada uu nacayo darteed amaba shicaarkaa sunnada uu diidaayo wax lamida mararka qaarkood inaynan ku adeecin iyadoo laftirkeeda culamada qaar waa sheegay maxaayle sunnada laftirkeeda dhinac waxay ka wadataa xaqullaah ayay ka wadataa dheer culamada qaarna waxaan u malayna inay risaalo ka alifeen masaladaas inuu subki ahaa iyo inuu weydkiis ahaa marka marar badanna masaa-ishaasoo kale waa soo noq noqonaysa xaalaad badan waxaad arkaysaa shay sunno oo ninki ninkii naagta uu diidayo naagtiisa ha yeelin oo dhaha ma yeelin wax uu ka leeyahayna aysan jirin xaalaadkaasoo kale inaan laga yeelin mararka qaar waa imaan kartaa mararka qaar waa imaan kartaa waxaa a ah niman hadda xaasiskooda dhacay wejiga hadaboolan dabool dhowna wuxuu leeya sunnada wejiga in la daboolo aniga anaa amray ninku ma amri karo shay sunno ah xataa isaga ma liana shayga sunnada allaa jideeyey iyo rasuulkaa jideeyey isagu marka jidayntiisa ma ma dhihi karo maba ma samey bu shayga bataatanba waa kaa xarimay macnaheedu khatar wa marka lagama yeelayo taas marka wala in tafsiil badanaana marka ay u baahan tahay an abi said zaada abu daawuud wuxuu ku daray abu daawuud ayra ramadaana ramadaan keyrkiisa marka riwaayadan abu daawud maxaa laga faa waxa laga hadlaayo oo naagtu ay ninkeeda kaga amar qaadan ay kaga idin qaadanayso waa soonka sunnada ee soonka faradkaama hayra ramadaana buu yii ilaah ramadaan keyrkiisa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa can siyaami yawmeyni laba maalmood soonkoodu reebay yowmi alfitri iyo yowmi annaxri maalinta ciidulfitriga iyo maalinta ciidu adxaa oo xoolaha la gowracayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray ibnu xajar wuxuu yihi xadiidka waxaa laga qaadanaa taxriimu sawmi yowmay alciid ciiddama labadeeda maalin in la soomaa xaaraam inay tahay sawaaun waxaa isku mida ah annadru waalkafaaratu waltatawucu walqadaau waltamatucu intaas dhan isku wada mid soon aad qallaynayso iyo mid aada nadartay iyo mid aada kafaaro gud ah iyo mid sunno ah iyo mid aada mutamatic tahay adoo mutamatica ah saddexdii maalmood fa siyaamu halaaati ayaamin fi lxaji saddexdii maalmood kama dhigi kartid yowmu naxriga maalinta tobnaad maya ma soomi kartid ay rabtaa ahaato bil ijmaaci buu yii ijmaac haddana waxuu keena hadduu nin yidhaahdo maalan taas intaas waa ijmaac laakiin hadduu nin maalan uu yihahdo nadar ilaahay waxaan u nadaray ninkii hebel la yidhaahdo hadduu maalinta uu magaalada soo gala inaan soo maadin sana nin dad u qafaalnaayo oo kale wuxuuhi waxaan ilaahay u nadray maalinta uu ninkaas magaalada cabta soo saaro inaan soomo markaasuu maalin ciida soo galay ninka maalin ciiduu soo galay see leelana abuu xaniifa wuxuu leey waa soomaa maalintaas sababta wuxuu yii waxa uu nadraay nadar wuxuu fulinaa nadar laakiin laba mas'ale waa kala farqiyey ugo midda hore ijmaaca ku jiro inuu yiraa maalinta ciidda waxaa igu nadara inaan soomo taasay ma guntamay laa abu cinda abi xaniifa walaa cinda gayrihi ma guntamayo laakiin hadduu ibhaamiyo ibhaam waxaa la yidhaha maca yimin hebel maalinta soo galaana waa soo maayo ilahay nadir soona igu leeyahay hebelkia ciid iska yimid see la yela cala alqawli araajix min aqwaali ah-, ahli lcilm oo jumhuurtuna ay qabaan ma soomayo maalinta ku xigto ayuu soomayo masalada marka iyadoo saas wey odaa maalmood marka in la sooma ma banaana waxaa ah kaloo xadiidka laga qaadana culamada ee u dhahayo sawmu dahri qofku inuu sanadka oo dhan maalin walba inuu soomo waa laga reebay sanadka oo dhan waa sooma inuu dhah waa la reebay qaar culamada kamid ah marka waxay leeyihiin sanadka o dhan waxaa soo gelaya yawmu naxri iyo yawm lfitri ninku hadduu labadan ciido afuro inta kale waa soomi karaa laakiin macnaha xadiidka saas ma ah sababtoo ama eh, xadiidka soo socdaan arki doona laa saama walaa afbara ninka eh, ninka zamanka oo dhan sanadka oo dhan soomayo mana soomin mana afurin nebiga kama uusan cabiri lahayn ninka maalinta ciiddaa soomaayo ama eh, maalinta eh, labada ciidood soomaayo isaga xaaraanowba ku dhacayba xadiidka soo socda taas loogamaba hadlayo sharci ahaanna labada ciidood waaba ka baxsan tahay waxaa laga hadlaya nebigu uu ka hadlayo maalin walba qofku inuu soomo loo diidayo labada ciidood kuma jiraan labada ciidood marka laga reeba inaad maalin walba soonto waa waxa la diidayo sanad intiisa kale aada soonto wa can nubayshata alhudaliyi waxaa laga wariyey nubayshata alhudaliy radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa hilbawaradka maalintiisa waxaa hilbawarad loogu bixiyey dadkii waagii hore marka ay maalinta yowmu naxriga dabcan maalinta tobnaad waay oo ciidda xoolaha la fashaa ujaada marka waxay sameyna maalmahaas hildihii bay qorxeynay hilibka intay dareeriyaan ay qorxeeyaanoo ay hadhow marka ay magaalooyinkooda u qaadan jireen hilibka marka meelo kale loo qaadanayo waa in la qallajiyo qoraxda ay ku qallajin jireen marka maalintaas hildihii bay waraayaan qoraxday ku waraayan ayaamu tashriiq aa loo bixiyey hilbawaradka maalintiimaalmihiisa markaa maalmahaas waa maalmee koo iyo tobanka labaiy tobanka iyo saddexiy tobanka maalinta dulxijai koo iyo toban labaiy toban saddexiy tobanka maalmahaas marka waxau yidhi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa ayaamu aklin cunid cunto cunis maalmaheed waay wa shurbin cabitaan maalmaheed waay wadikrin lilaahi alla xus alla la xuso maalmahooda way caza wajal ka maalmahi waxa la cuno haddii la waa maalmo wax la cuno maalmo la cabo maalmo alla la xuso haddii la de soon meesha waa u dhamaatay sooma saddexdan maalmoodna lama soomo laakiin waxaa loo rugseeyey hal qaba xadiidka soo socda ku sheegaya marka maalmahan marka ilaahay baa la xusaa xuska alla la xusaa waa salaad kasta marka salaad farada la tukada allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd saasaa lagu dadaal xaajiga isaguna waa takbiirsanaya ayaamu aklin weeyaan iyo wa shurbin dadka kalena adaaxidii bay cunayaan way ka dhergayaan ninka xaajigaana xadigiisiiba u cunaa isaguna ramadaan waxaa la cunaba wadikrin lilahi caza wajal rawaahu muslimun wacan caaishata an caaishata waxaa laga wariyey bni cumar ibn cumar radi allahu canhuma qaala inay dhaheen lam yurahas lama ruqsaynin nebi unbaa wax ruqseeya dabcan lama ruqsaynin oo nebiga ma ruqsaynin waa fii ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa ah an yusamna maalmahaas in la soomo an yusamna in la soomo lama ruqsaynin ilaa liman unbaa loo ruqseeyey lam yaji aan helaynin alhadyi hadi aan helin maalmaha in la soomo lama ruqseynin ilaa nin aan hadi haysanin dabcan dadka xajka aado ee qaabka ay u xajinayaan uu yahay qaabka tamatuca la yidhaahdo ama ninka ah ninka mutamatica ah ayb asagu haddii uu waayo hadyigiisa hadyi haddii uu awood u heli waayo waxaa laga rabaa inuu xoolo qalo xoolihiibuu waayo ama ninkii qaarinka ahayd ayaa xoolo waayay qaarinkii iyo mutamaticii ayaa laga rabaa hadiga mufridka lagama rabo xoolay waayeen labadooda say yeelayn faman lam yajid qofkaan xoolihii aan heli karin fasiyaamu halaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila saddex maalmood oo xajka ayaamu lxaji saddex maalmood oo soomaa toddobana markuu gurigiisa yimaado saasay toban ku booskii arrintaas waxay gelaysaa marka booskii neefkii arig ahaa u gowracay soo maa ninkaas marka saddexdiisa maalmood ayaamu tashriiq waa ka dhigan karaa asaga ninkaas saddexdiisii beri saddexda maalmood fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaji koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka waa ka dhigan karaa ma fahamteen qoladaasaa loo rogseeyay bas inta kale dadka ma soomi karaan ayaamu tashriiq ala garta marka meeshaas ayaamaha aan la soomin waa labada ciidood iyo ayaamu tashriiq oo saddex ilaa liman ruux maana lam yajid aan helaynin alhadyi hadiga rawahu lbuhaariyu xadiidka buhaari baa weriyo can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaala wuxuu yihi nabiga laa takhtasuu leylata aljumca habeenka jumcada ha ku khaas yeelinina biqiyaamin qiyaam ha ku khaas yeelinina qiyaamu leyl yani min bayni layaali habeenada dhexdooda ha kaga khaas yeelinina yani habeenada kale ma tukanaysaan maalan habeenka jumcada soo gelaysaa salaatuleil daaimaysaan ha yeelinasaa laa takhtasuu ha ku gaaryeelina leylat aljumcati habeenka jumcada biqiyaamin qiyaam biqiyaamin qiyaam qiyaamu leyl min bayni layaali habeenada dhexdooda ha kaga khaas yeelinin ayib waxaa weya marka cibaado in lagu khaas yeelo maalin mucayan oo sharcigu u xadeynin mama banaana maxaa yale bidcayba noqon dad marka hadda waxaa jira habeenka jumcada soo gelaysa meel gooni isugu tago oo ijtimaac aado ictikaaf iyo fikrudiin aadaa jira dadkaasoo kale marka waxay ku socdaan sunada nabiga maha sal allahu aleyh wasalam fikrudiinka maa laga soo horjeeda marka diinka in loo fakera maa laga soo horjeeda maya diinka loo fakera hadii la raba dadka ahlucilmiga cilmiga iyo eh, iyo dadka eh, ahlu ahlul amriga ah ha u fakeraan nin walbaana intii tabartiisa ha uga fakero istidaacadiisa calaa qadri istidaacati ma lama diidana taas in masaajidna u ictikaafa maa la diidan yahana maya lama diidana ida laftig labadaba waxa la diida waa maxay hal habeen oo mucayana in layska bartilmaameedsado bidcada waxaas wa nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadka ma dhihi jirin habeenka jumcada aan wada seexano masaajidka nabiga diinkaan ka fakarayna rasuulka lagama ahay sala allahu aleyh ali wasalam islaama ma diin nabi maxamed uusan la imaanin diin maka dhigan karnaa nabi marka lagama dhigan karna man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fa raddun wax ka neceb male dadkaas in akhdaada in la muujiyo oo dadka akhdaaidooda diiniga la sheego wax ay ka necban yihiin ma laha cadow ay dadka ka dhiganayan waxaasoo kala kaadna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhuuna can ilmunkar soo munkarka ka mid maaha bidcada bidcada la iska reeba maxaa loo diidaya marka marka saas lama raba habeenka jumcada marka loo khaas yeelayo meel mucayana iyo iyo iyo iyo iyo iyo cibaada mucayana cibaadada mucayanka fikru diinku cibaaday ka wadan dabcan ilaa ninna ma aadeyn haddaan meesha cibaado loo aadayn marka taas iyada sunada nabiga caleyhi isalaatu wasalaam kamid ma aha laa takhtasuu leylata aljumcati biqiyaamiha ku gaaryeelinina min beyni layaali alaa ah, qofka waa iska afkiis waa iska furanya waxuu ku dhigi karaa dadkaan kuwa dadku inbay wax ka sheegaan ayagu waxma qabtaan nin walba waxuu qabta ilaahay wadaadu ha xadgudbin kaa qabatayna ilaahay baa kuu qoraayo adiga kaan annaga qabanaynan allah noo qoraya subxaana watacaala qiyaamahana nin walbaa waxau haysto oo la imaanayo camal yaraana ka khayr badan camal yar oo sunno waafaqsan ilah wuxuu ka khayr badanya camal tiro badan oo bidca ah lianna ilaahay tirada waxuu kuma falayo tayadu ilahay kufalayo allah subxaana watacaala wuxuu yihi liyabluwakum ayukum axsanu camala ma dhihin ayukum aktaru camala inuu idin imtixaano ayuu alla mawd iyo geeri u abuuray ayukum kiini axsanu wanaag badan camalan xagga camalka kiina camal badan lama dhihin kiina camalkiisu wanaagsan yahay marka aa qof walba waxuu qabta ilaahay haddaad adugu konton soo hanuunisay ninkan aada sheegaysa boqol inuu hanuuniyeyna war uma haysa tartiib ma acmaashaadana dad wax ugu manna sheegana dad qof ilaahay sababkaa uu ku hanuuniyey khayr waay waxaas waa ku fiican tahay midaas caraha halaguu diido dadka hanuunini nin ku dhahaya ma laha laakiin middan laga hadlayaa waxay tahay adigana iskilaalin keyrkaana soo hanuuni sabab ugu noqon adna bidcada iska ilaali oo camalkaaga yeysa u baasbixin bidcada firaqda marka laga hadlaayo abu hureyra aada u necbanaa jireen waxay ku naceen abu hureyra mataqaana axaadiidta dadka wariya saa ugu badnay asxaabta marka firaqdii axaadiidtii lagu radinaayay ayaa abu hureyre oo werinay shiicada waa necab tahay khawaarijta waa necab yihiin caqlaaniyiinta waa necab yihiin ma jecla daa'iman dadku ma jecla qof hadda wax bayaani sababta waxaa weeyaan marka abu hureyrena dembi ma laha wax dembi oo leeyahay ma laha yani rasuulka wixi uu ka maqlay unbau sheegay ma wax kalou sheegay xataa kuwa hadda nool mucaasiriinta oo caqlaaniyiinta abu hureyra waa caaya abu raya iyo ninkii dhihi jiray kitaab la yira adwaa cala sunna ayuu qoray adwaac cala sunna marka eh, mucalimiga wuxuu ku radiyey kitaab la yira alanwaar alkaashifa kitaab la yirahdo ku naqli abu hureyra iska caayaya marka ninkaas muxuu ku caynaya waa abu hureyra de xoolana kama dhicin eh, dhibna uma usa geysan ismanaba aysan arkin weligood eh, waxay tahay maxaa u sheegay waa khaladkeeda aniga kuwanuna dadku waa necab yihiin dadka marka la yiraah war waa khalad warka waa bid warka waa bidci faasiqi waa naca sababta ah waxay tahay fisqigii baad adigu qofka u ka hadlaya ninkii bidcada ku jiray ma jecla sababtaa ah bidcada in laga hadlo diida wamaa ilaa dalik laakiin tala ugeli mayno kuwaas maa qofku inuu ilaahay raalli garayo xikmadna ku hadlaa dadka haddii uu marka inuu saxaayana inuu xikmad shar inuu waafaqsanaado cilmi cilmina inuu ku socdo xikmadna ku socdo labadan baa muhiim walaa takhtasuu yowma aljumcati maalinta jumcada ha ku gaaryeelinina bisiyaamin soonna ha ku gaaryeelinina min bynmin bayni alayaami maalmaha aada kaga gaar yeeshaan maalmaha intooda kale ha kaga gaar yeelinina maalinta jumcada soon ilaa an yakuuna inuu ahaanayo ma fii sawmin soon yasuumuhu axadukum midkiin oo soomayo maaha ilaa soon caada a ma aha ah soo weri masalan soonka caadada waa maxay maalin dhaafa u soontaa jimcay kaaga soo aada soon markaas sababtoo ah adiga jimco uma qasdaysid waxaad u qasdaysaa maalin dhaafkaas taas marka nabigu waa rugsayay sala allahu alayh ali wasalam yowmu carafay kusoo aaday maalinta jimcada soon sababto adu carafa u qasdaysa yowmu carafa ee jimco uma qasdaysi waa garata sooma amaba maalintaad ku dartay khamiis iyo jimcaad isku soontay waa banaantaa sababto ah walaa takhtasu baa meesha ka baxaysa ma adan khaas yeelin jumcadii maalin kalaa ila ku dartay xadiidka juweyriyana waad arkaysaa oo nebiga uu yihi asumti amsi shalay ma soomtay qaalat laa mayday iyadoo jimco sooman ah tasuumiina qadan berri ma soomay buu yii mayaytin iyadoon iska afurweyd nabiga alay salaa marka jimcada keligeed n waxaa la diidaayo in la soomo soon sunna ala soomo rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriya bilahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi